laazimatun waa sida ugu fasaxada badan waxaa banaan mudakarin wax dhan laga dhigo waxaa leedahay haadaa kanu xaalun laazimun waa xaal laazim ah waxaa banaan waxa muanas in laga dhigo haadihi xaalatun laasimatun waxaan banaanayn lafdiga in muanas laga dhigo macnahana mudaker ma banaana inaad tidhaahdo haadaa kan xaalatun waa xaal laazimatun oo laazima ma banaana laazimun oo laazima ma banaana haadaa xaalatun laazimun ma banaano baabulxaali haadaa midkaanu baabulxaali xaalkii baabkiisii weeye huwa xaalku alsmu waa isim isimkaasuna weliba waa waصfi sida haalibkaa waa waصfi waصfi maxaa la yidhaha maa dala calىa xadaثin wa صaaxibi waصfi maxaa la yidhaha maa dala calىa xadaثin wa صaaxibi sida ism faacil ism mafcuul sifa mushabaha amhilatu mubaalaga ismu tafdiil maa dalla calaa xadain wa saaxibih sidaasaa la yidhahdaa sida badan waa noocaas huwa xaalkii alsmu waa ism oo wasfi ah isimkaasoo almansuubu la nasbiyey lafdan aw maxalan bicaamili saaxibiyaa lalagu nasbiyey caamilka nasbina xaalo haddii lagu yidhaahdo saaxiibulxaalaa jira xaalada isimka laga xaalayna oo ay caddaynayso isimkaas caamilkiisa ayadana caamil u ah marka lagu leeyahay waa la nasbina caamilka nasbina waa kee waa saaxiibulxaalka caamilkiisa qaacidadu waxay tahay alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha xaalada waxaa ku camalfalaa waa saaxibulxaalka midka ku camal fala huwa xaalkii alsmu waa sm oo weliba waصfi ah isimkaasoo almansuubu la nasbiyey lafdan aw maxalan bicaamili saaxibihi saaxibkiisa caamilkiisaana lagu nasbiyey isimkaasoo almufasiru fasira limaa shay inbahama qarsoomay min alhay-aati hay-ooyinka xaala uu ka mid yahay hay-a qarsoon ama qaab qarsoon uu fasira qaabku waa shayga suuradiisa iyo muuqaalkiisa hay-a qarsoon ama qaab qarsoon ayuu fasira imaa min alfaacil faacilka xaggiisa inay ka ahaatay hay-adaas qarsoon naxwu jaaa zaydunaa yimid raakiban xaala uu yahay zaydku mid korsan ayuu yimid hadda fiiri raakiban waa xaalo zaydna waa saaxibulxaal waa midka la fasirayo waa saaxibulxaal caamil yaa u ah raakiban yaa nasbiyey waxaa u ah caamil saaxibkeeda oo zayd ah caamilka ku camal falay zayd yaa ku camal falay jaaa ku camal falay maxaa l zaydun waa faacil waa rafcisan yahi waxaa rafciyey jaaa marka waxay leedahay hadda fiiri jaaa waa ficil laazima xaalada isaga nasbiyaan leedahay waa nasbi kara Ah, ficilku waa laazim marki lagu leeyahay mafcuul bihi ma karo wey waxyaalaha kaloo dhan waa nasbina marka waxay leedahay raakiban waa ismulxaal zaydna waa saaxibulxaal caamilulxaalkiina waa jaa maxaa yeelay zayd waa faacil jaaa waa ficilka marka zayd caamilka ku camal faloo rafciyey ayaa ismulxaalkana nasbiyey raakiban waa isim waana isim faacil waa wasf ah, raakiban waa wasf iyo wa qowl ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa wuu sareeyaahe ilaa wuxuu idhi subxaana fakharaja nabi muuse wuu baxay minhaa magaaladii wuu ka baxay khaa'ifan xaale uu yahay kii cabsanaya uu baxay khaa'ifan waa ism oo wasfi ah waa ismulxaal saaxibulxaalkiina waa faacilka kharaja oo nabi muuse u laabanay caamilulxaalna yaa ku camal falay kharaja ficilkan maxaa damiirka faacilka yaa rafciyey ficilkaa rafciyey alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibihaa ow min almafcuuli amase mafcuulka xaggiisa ayuu ka ahaaday maaga qarsoomo hay-ada shayga qarsoon oo la fasiraa oo hay-ada mafcuulka xaggiisa u ka ahaado naxwo rakibtu lfarasa faraskiyaan koray musrajan xaal uu yahay farasku mid la koreeyey ayaan koray musrajan waa ismulxaal alfaras waa saaxibulxaal caamilulxaalkii rakiba maxaa yeelay alfarasa waa mafcuul bihi waxaa nasbiyey rakiba rakibaa nasbiyey marka isagaa nasbinaya ismulxaalkana iyo wa qowl ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa wuu sareeyaa ilaa uu yidhi wa arsalnaaka waan ku dirnay nabiga suubanow linaasi dadkan kuu dirnay rasuulan ay mursalan xaalo aad mid la diray rasuulan mursalan xaalo aad tahay mid la diray ayaan ku dirnay rasuulan waa ismulxaal saaxibulxaalkii waa arsalnaaka waa kaafta caamilulxaalkiina waa arsala ah, ilaa arsalnaaka kaafta waa mafcuulu bih arsala ficilkaana nasbiyo mafcuulu bihnimo u qaatay oo maxalka ka nasbiyey kaaftu waa saaxibulxaal waa midka la fasira rasuulantu waa ismulxaal yaa caamil ah saaxiibka caamilkiisa kaafta ficilka ku camal falay oo ah arsala ow minhumaa min alfaacili wاlmafcuuli shayga qarsoomay wuxuu ka ahaaday faacil iyo mafcuul isku mar naxwo laqiitu cabdallaahi aan la kulmay xaaladee ku sugneed adiga markaad cabdullaahi la kulmayde cabdulaahi si xaaladulku ku sugnaa raakibayni xaalo aan nahay labadeenu kuwa gaadiid saaran labadeenuba gaadiidaan saarnay hadda marka fiiri jaaa zaydunaa yimid raakiban raakiban muxuu fasiray wuxuu fasiray zayd hay-adiisa iyo qaabkiisa markuu imaanayey ma lugaynaayey mise gaadiidu saarnay markuu imaanayay qaabka uu ku sugnaaya qarsoonaa markaad tirahda jaa zaydun waa fahmi karaa zaydaa yimid laakiin qarsoon kayfiyadii uu ku yimid iyo hay yaa noo fasiroo caddeeyey raakiba markii la yidhi fakaraja nabi muuse wuu ka baxay minhaa magaaladii waa la fahmi karaa magaaladiiu ka baxay laakiin aaminan miyuu ahaa mise khaaifan khaaifan u marka waxa naga qarsoon waa hay ku sugnaa xaaladii ku sugnaa taasaa naga qarsoon xaaladaa noo cadayda rakibtulfarasa faraskiyaan koraa tiri asagoo iska dul banaan miyaad korta mise kooraa saarnaa loo diyaariyey xaaladdii ma cadda haddaad tidhaa rakibtulfarasa waxaa dhici karta inaad iska leedda korayda isagoo dul banaana oo waxba saarnayn inaad iska raacdaa dhici karta in koora saarnaayana waa dhici karta wuu qarsooye musrajan maxay caddayday xaaladuu farasku ku sugnaa markaad koreyda wa arsalnaaka waan ku dirnay linaasi dadkan kuu dirnay rasuulan xaala tahay mid la diray xaaladan iyada xaala muakida la yidhaah waa noo soo socdaa warkeed insha allah xaaladan muasisa maahane xaala muakida la yidhaah insha allah waa noo imaan doonaa laqiitu cabdallaahi aan la kulmin markaa tiraa waa la fahmi karaa aniga cabdullaahiyaa kulanay waa la fahmi karaa laakiin xaaladaad ku sugnaydeen hay-addii miya qarsoon ma lugaynaya iska hor timaadeen ma midna waa lugaynaya midna gaadiidu saarnaa qaabkaad ku sugnaydeen xaalkiinu see ah raakibayni marka layihi maxay caddayda raakibayni labadiinuba inaad gaadiid saaraydeen oo iska hor markaas saasay caddayda walaa yakunu lxaalu xaalku ma ahaado ilaa nakirata nakira maahane isimka xaalada noqona ismulxaalka macrifo kuma yimaado asaalatan macnaha asal uma ah saas darteed hadduu ku yimaado waa la awila waxa uu asala nakiranimo ismulxaal hadda dhammaan alfaaddan soo qaadanay fiiriya jaaa zaydun raakiban waa nakiro fakharaja minhaa khaa'ifan waa nakiro waarsalnaaka linaasi rasuulan waa nakiro rakibtu lfarasa musrajan waa nakiro raakibayn waa nakiro walaa yakunu lxaalu ismulxaalku ma ahdo ilaa nakira fain waqaca hadduu dhaco ismulxaalkii bilafdi lmacrifati xaala uu ku sugan yahay famuawalun waa mid lagu awirayo binakiratin haddii lafdi macrifa uu ku yimaado nakira lagu fasira ah, nakiro ayaa lagu awila naxw jaaa zaydunaa yimid waxdahu xaal uu yahay keligiis fiiri jaaa zaydunaa yimid markii la yidhi maxaa naga qarsoon qaabka hay-ada markuu imaanaya ma jamaaca la socotay mise keligiisu ah intaasaa naga qarsoon laakiin zayd waa yimid waa la fahmi karaa ma lala socday mise keligiisu ahaa waxaad rabtaa inaad caddaydo xaaladii uu ku sugnaa markuu imaanaya hayadiisa waxdahu aad tiri waxda marka macrifay waagta sababtoo a ah damiira loo idaafeeyey waxaad tiraa nakire ku awil munfaridan ku awil ey munfaridan keligiis xaal uu yahay wlqaalibu sida badan kownuhu ismulxaalka ahaanshadiisa weeye mushtaqan uu ahaado sida haalibka ah oo u badan ismulxaalku wuxuu noqdaa mushtaq mushtaqa waa midkaan dhahayna wasfi ah, maa dalla calaa xadain wa saaxibi wey kaasaa loola jeeda waqad yaqacu inuu dhaca la arkaa huwa ismulxaalkii muawalan xaalu yahay mid lagu awilaa bimushtaqin laakiin mararka gobol waxaa dhacda asagoon ahayn mushtaq inuu yimaado laakiin maxaa la samaynaa mushtaqa lagu awila mushtaqa lagu fasira taasoo kale waxaa ka mid a ah kaan ydulla calaa tashbiihi hadduu tusayo tashbiih asagoo jaamiduu imaan kara laakiin waxaad ku awile mushtaq sharaxaa kuu dhiga kaan yadulla calaa tashbiihi sida markuu tashbiih tusa ismulxaalkii tashbiihu tusa isagoo jaamidu imaan kara laakiin mushtaqaad ku awile naxwu badat iljaariyatu gabadhii way muuqatay qamaran dayax xaalo ay tahay haddee dayax maysan ahayn gabadhuye waa ay shabahday wey soo maha marka maxaan ku awelaynaa isim faacil ey mudiicatan xalay tahay midii wax iftiiminayda iska daa iyadoo inay iftiinto xataa meesha ay mugdiga hadday soo istaagto waa iftiimine gabadhan ah. markaa fiiri qamaran gabadhii maxaa lagu shabahayaa dayax a ah, gabadhu dayax maaha ee waa lagu shabaha marka qamaran wuxuu tusaa tashbiih xaaladda ismulxaalku uu tusaa tashbiih jaamid waa ku imaan karaa qamaran waa isim jaamida ah laakiin maxaa lagu awilaya mudiicatan xaalay midii wax iftiiminaysa waxaa sidoo kalea ah, hadduu tuso mufaacala min aljaanibeyn ficil laba dhinac layskala samayna ficil laba dhinac layskala samayna laba qofa isla samaynayaan hal qof ma samaynayo waxaa la idhaha mufaacala min aljaanibeyn hadduu tusana waa ku imaan karaa jaamid laakiin mushtaqa lagu awilaa wabictu waan gaday hu shaygii yadan biyadin ay mutaqaabidayni musano wey mutaqaabidayni daadka waa inaad fadxo saartaa mutaqaabidayni xaalo aan nahay laba kala qaadanaya hoo iyo hoo marka maxay tusaydaa yadan biyadin ma hal qofaa sameeya marka wax la kala gadaa maya mufaacalo wey laba qofaa isla samaynaya marka yadan waa jaamid maxaa lagu awidaa mushtaq mutaqaabidayna xalanay laba kala qaadanaya oo badeecadii iyo lacagtii kala qaadanaya saddex hadday tusto calaa tartiibin ow dalla calaa tartiibin ismulxaalku hadduu tartiib tuso isagoo jaamidu imaana maxaa markaas lagu awilaa mushtaq mushtaq ayaa lagu awilaa wadkhuluu gala guriga rajulan rajulan ey mutaratibiina jamcudukasaalim wey taada hoos dhig mutaratibiina ba'dana hoos dhig mutaratibeyni hadhihin jamc wey jamcu msaalim wey waxaad tiraa wadkhuluu gala guriga rajulan rajulan xaalo atiin kuwa kala tartiibsan rajulan waa jaamid laakiin mushtaqu awel ilaa tartiibu tusaahe mid mid u gala soo maaha hal mar ha isku xiriirinina isku mar ha gelinina rajulan rajulan mid mid u gala macneed waa maxay mutaratibin xaalati kuwa kala tartiibsan oo kala horeeya mid ha galo dana mid kale ha galo walaa yakuunu ma ahaado huwa ismulxaalkii ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka dhammaystirankiisa ka gadaal maahane kalaamku markuu taam noqdo kadibuu yimaada ismulxaalku maxaa loola jeedaa ma waxaa loola jeedaa ismulxaalka waa laga maarmi karaa oo waa iska fadlo oo kalaamka iyadoon xaalado la socona macnihiisa mar walba uu dhammaystiran yahay maya loolama jeedo saas waxaa loola jeedaa jumlada carabiga waxay ka koobantaa ficil iyo faacil ama ficliya nahay faacil ama se mubtadiya khabar waxaa lamid ah kaana isimkeedii khabarkeed ina isimkeedii khabarkeed mubtadiya khabaray lamid yihin laasarku siduu ahay marka jumlada kama mid ahan ismulxaalku wey ee loolama jeedo macnaheedu waa laga maarmi karaa mararka gobol macnaheeda sidna loogama maarmi karo maba la fahmi karo kalaamka macnihiisa haddaan la sheegin walaa yakunu ismulxaalki ma ahaado ilaa bacda tamaami اlkalaami kalaamka dhamaystirankiisa ka gadaal maahane ey bacda jumlatin jumlo ka gadaal jumladoo taamatin dhammaystiran bimacnaa annahu ismulxaalku laysa axadda jus'ay ljumla jumlada labadeeda jus mid ka mida maaha jumlada labadeeda jus mid ka mida maaha haba ku xirnaato faa'iidada walayse almuraadu macnaha loola jeeda ma ahan bitamaamil kalaami kalaamka dhammaystirankiisa an yakuuna alkalaamu kalaamku inuu ahaado mustaqniya mid ka deeqtoon walayse almuraadu macnaha looga jeedaa ma ahan bitamaami اlkalaami an yakuuna alkalaamu kalaamku inuu ahaado mustaqniyan mid ka deeqtoon oo ka maarma canhu ismulxaalka saas loolama jeedo mar waa laga maarmaa marna lagama maarmo maxaa ku tusaa in ay dhici karto inaan laga maarmin mararka gobol mida bidaliili ilaahay qowlkiisa u daliil ah tacaala ilaa wuu sarreeyaahe ilaa uu ku qowlay walaa tamshi ha ku soconin fi lardi fiida waa bimacnaa calaa waa ku badanta carabiga fii oo macnaheedu yahay calaa haddaba waxaa loola jeedaa dhulka gudihiisa fiida ma darfiya maanta noqon karta dhulka gudihiisa saa loo gelan bahlan waa bimacnaa calaa dhulka korkiisa wey walaa tamshi ha ku soconin i ardi cal ardi dhulka korkiisa hadda laga maarmaa maraxan haddaanaan dhulka korkiisa ku sono erkan ku socayno maba dhici karta macnaha in la fahmo haddaan xaalada la sheegin macnuhu wuxuu yahay maraxan ay mutakabiran xaala ku isla weyn adoo isla weyn dhulkaa ku socon dhulka sidaada kale ugu socon dhulka waa la ogolaya in lagu socdo laakiin maxaa la diidaa adoo isla weyn kibirkaa la diida iyo isqaadqaadka sooma jeedeen marka haddaan maraxan la sheegin maba la fahma hadda haddaan ku joojino walaa tamshi fi lard war dhulka korkiisa ku socdo kan ada ah, kan ku socda maba la fahmi karo aya macnaha dhan waxa lagu fahma waa xaalada marka ma ahan marka lagu leeyahay bacda tamaam اkalaami imaanaya macnihiyaa dhamaystirma maaha ee jumlada labadeeda jusa dhamaystirme wey walaa yakunu ma ahaado saaxibu اlxaali ilaa macrifatan maahane saaxibulxaalku macrifuu noqdaa ama nakira musawiq leh labada mid waa inuu noqdaa saaxiibulxaalku waa inuu noqdaa macrifo ama nakira musawiq haysata walaa yakuunu ma ahaado saaxibulxaali ilaa macrifatan maane kamaa taqadama sidii ku soo hormaray fi lamilati dhammaan miaalladii aan soo qaadanay bal adugu dib u fiiri dhammaan miaalladii aan soo qaadanay dee kii ugu horreeyey jaaa zaydun raakiban fiiri zaydun waa macrifo waa ism calam fakharaja minhaa khaa'ifan halkaa laga xaalaynaya faacilka kharaja waa macrif waaba damiirba dhammaan saasay ahaadeen walaa yakuunu ma ahaado saaxibulxaali saaxibulxaalku ilaa macrifatan un ma kamaa taqadama sidii ku soo hormaray fi lamhilati mihaalada ow nakiratan ama nakira ayuu ahaadaa nakiradaasoo bimusawiqin maca musawiqin shay u banneeya la jirkiisa ahaatay musawiq waa mujawiz musawiq waa maxay mujawiz shay baneeya limajii'i اlxaali minhaa in xaal xaggiisa ka timaado aw nakirata nakiradaasoo bimusawiqin maca musawiqin shay u baneeya la jirkiisa ahaatay oo maxau banaynaa limajii'i اlxaali minhaa min anakira naxw si daari daarta dhexdeeda ayuu ku sugan yahay jaalisan xaala u yahay kii fadhiye rajulu nin fi daari jaanmajruurku waa qaban muqadama rajulun waa mubtada muakara jaalisan halkaa laga xaalayna rajulan waana nakiro waana nakiro maxaa u baneeyey waa ka soo hormartay ah, horumarintaasa u banayd jaalisan iyo hadda rajulun yaa horeeya jaalisan soo ma horaydo horayntaasa u banayday waxaa laga xaalayna marka jaalisan rajulunta ka dambayda cinda siba weyhi dhe marka mubtaday wax laga xaalaya nuxaada kale badankooda ma ogola siba weyhi ogol in mubtado wax laga xalay karo haye kaasu waa musawiq musawiqaadii marka waxaa ka mid ah midka koowaad muxuu noqday an yataqadama alayhi alxaalu musawiqaadii midkii koowaad muxuu noqday an yataqadama calayhi alxaalu in ismulxaalkii uu nakiradii ka hor kan labaad oo musawiqaadda ka mid ah an yakuuna saaxibu اlxaali mukhtasan biidaafa ka labaad wuxuu yahay saaxibulxaalka oo nakirada ah inuu ikhtisaas ku helo idaafo waa kana mihaalkiisii ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaah ilaa uu ku qowlay fii arbacati ayaamin maalmo afara sawaaan xaalo ay tahay arbacadu mid siman sawaaan ey mustawiyatan xaalay tahay arbacadu mid siman hadda sawaan halkaa laga xalayna arbaca oo nakiraa maxaa u baneeyey in wax laga xaaleeyo arbaca waa mudaaf waa la idaafeey waxaa loo idaafeeyey ayaami marka wuxuu helay ikhtisaas an yakuuna saaxibu اlxaali mukhtasan biidaafatin musawiqa saddexaad oo uu sheegay wuxuu yahay in nafyi lagala hormaro nfyi ah. an yakuuna saaxibuhaa masbuuqan binafyi nafyi inuu ka horay nakirada nakirada haddii nafyi ka horey waa laga xalay karaa an yakuna saaxibuhaa masbuuqa binafyi saaxibulxaalku inuu noqdo nakiro laakiin nafyi ka horeeyo iyo wa qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa wuu sareeya ilaah uu ku qowlay wamaa ahlagnaa ma anaan halaagin min qaryatin qaryatan be hadde min qaryatin waa mafcuulu bih minta xaa la yidhahdaa sila carabiga kale marka ku jirta xaa la yidhahdaa zaa'ida laakiin qur-aanka marka la joogo waxay leedahay sila ta'aduban maca alqur'aan hadda shaarix waa hagaajiye sila uu ku magacaabay minta ma dhihin sida kutubta kale yidhahdaan zaaid qur-aanka zaaid lama yidhahdo laga ilaaliya carabiga kale le marka ahlagnaa waa ficil iyo faacil min qaryatin waa mafcuulu bihi qaryadaas ilaa lahaa xaal qaryada ay u sugnaadeen ma ahnayd mundiruuna kuwa u diga weligeen ilaah wuxuu leeyahy ma aanaan halaagin magaalo aan loo digin magaalo marka la halaaga marka koowaad horta waa in loo digo digiddaas waa inay diidaan kadib aa la halaaga Ah. marka fiiri jumladan lahaa mundiruuna lahaa waa jamjur waa khabar muqadama mundiruuna waa mubtada muaqara jumladaas qaryatin a laga xaalaynaya qaryatinna waa nakiro maxaa u baneeyo musawiqa nafya ka horey ah, nafya ka horey wamaa ahlagnaa sooma jeedin wamaa ahlagnaa maadaasaa naafiya nafya ka horey wamaa ahlagnaa maanaan halaagin min qaryatin qaryatan magaalo maanaan halaagin ilaa lahaa qaryada xaalo ay u sugnaadeen maahane mundiruuna kuwa u diga wuxuu ku yidhi iyo wa qiraa'ati bacdihim quraada gabal ka mida ah, qiraa'adooda waa qira'a shaadeed walamaa jaahu markuu u yimid yahuuddii kitaabun kitaab kitaabko min cindi illaah ilaah yagtiisa ka ahaaday musadiqan xaalo uu yahay kitaabku mid rumaynaya marka waa qiraa'adaas waa musawiq afraad markaas oo waa maxay musawiqa afraad waa in nakiradii la sifeeyo hadda musabiqan waxaa laga xaalaynaa kitaab kitaabna waa nakiro maxaa u baneeyey wax laga xaaleeyo waa nakire sifada jaarmajuurka oo bicindilaahi a laga sifaynaa binasbiya laatiyey qira'adaas shaadada wayaqacu lxaalu xaalkii waa dhacaa darfan xaalu yahay darfa noqon kara xaalo darf wuu noqon karaa xaalo naxw ra'aytu lhilaala bishiyaan arkay bayn aصaxaabi daruurta dhexdeeda xaalo uu ku sugan yahy daruurta dhexdeedan uga jeeda hadda fiiri alhilaala waa saaxibulxaal darafkaas ayaa ismulxaalkii ah waxaa laga xalaynaya alhilaal wuxuu ku tacalluqaa mustaqiran ama istaqara macnaha ama ficil ku tacaluji ama wasfi ku tacaluji waa koonka caamkaad hore usoo marteen koonka caamkaa meequu ahaa lixuu ahaa shan ha isku dhihi koonkii caamka ahaa wey laakiin ficilna waad ka dhigi kartaa wasfina waa ka dhigi karta macnaha ism faacil oo kale ama ism mafcuul ra'aytu lhilaala waxaan arkay hilaalka bishii yaan arkay hilaal waxa la dhaha bishu habeenkay kow tahay iyo habeenkay laba tahay habeenka saddexaad kadib waa isbedelaya qamaruu noqonaha bayna asaxaabi daruuraha dhexdooda xaale uu ku sugan yahay ay mustaqiran bayna asaxaabi wajaara wamajruuran xaalu ahayna waa dhacaa وyaacaal xaalkii waa dhaca jaaran majruura aal jaarmajruurna aal waa noqda jaarmajruurna xaal waa noqda naxو فkaraja waa baxay gaalkii qaaruun ahaa calىa qowmihi tolkiis korkoodu ku soo baxay fii ziinati quruxdiisii xaale uu ku sugan yahu soo baxay fii ziinati jaarmajruurkaas waxaa laga xaalaynaa faacilka kharaj waa xaalo waxaad ku tacalujadaan mustaqiran ow istaqara fakharaja waa soo baxay gaalkii qaaruun ahaa calaa qowmi tolkiisuu ku soo baxay fii ziinati quruxdiisii xaalo uu ku sugan yahay wayatacallaqaani darafka iyo jaarmajuurku waxay ku tacalluqayaan bimustaqirin aw istaqar macnaheeda ama wasfi ama ficil labada kaad rabto waa koonka caamkaa kaa'inan haabitan xaasilan mustaqiran mawjuudan waaqican lixdii kaad rabto ku tacalluji bimustaqirin waxaa loola jeedaa wasfi istaqarana ficil ama ficil ku tacalluji ama wasfi ku tacalluji wey waصfi ma la fahmi ama waصfi ku tacaluji ama ficil ku tacaluji wey marka waصfigii miثaal wuxuu kugu soo qaatay mustaqir waxaa la mida kaa'inan haabitan xaasilan waaqican mawjuudan kulli waa lamid wayatacalaqaani waxay ku tacalluqayaan darabka iyo jaarmajruurku bimustaqirin aw istaqara maxduufayni xaale ay yihiin laba la xadfay xadfan xadafkaasoo wujuuban waajiban oo waajiba ee darafka iyo jaarmajruurka horaad u soo ogaateen hadday xaalo dhacaan meeshay ku tacalluqayaan waajib in loo xadfaa oo afar xaalo oo waajib loo xadfaa waan soo qaadanay soo maaha daraf iyo jaarmajruur <laughs> hadday xaalo dhacaan afartaba waajibaa loo xadfaa daraf iyo jaar majruur hadday khabar dhacaan hadday silo dhacaan hadday sifo dhacaan iyo hadday xaalo dhacaan waajib ay xadfan yihin juski horaan kusoo qaadan soo ma jeedid laakiin markay silada dhacaan waxbay uga dunaayeen inta kale yaa sheegaya haye ficil kaliya ku taal markaas wasfi lama ogola laakiin inta kale haddaa rabtana wasfi ku tacalluji haddaa rabtana ficil ku tacalluji saddexda kale waay wayaqacu jumlatan wayaqacu waa dhacaya huwa ismulxaalkii jumlatan jumlo xaal ahay jumladoo khabariyatan khabar loo nisbeeyey jumlooyinka qaar waxaa la idhaha jumla inshaa'iya qaarna waxaa la idhaha jumla khabariya jumla khabariya halkan loolama jeedo mubtado khabarkiisa maxaa loola jeedaa maxtamala sidqa walkadib aa loola jeeda maxaa loola jeeda jumla khabariya muxtamala sidqa walkadib waa kan hoos kaa yidhi jumla khabariya ey muxtamilatin jumlo oo aqbalayda lisidqi walkadib hadda adiga fiiri hadalka mid ka mida runna waa aqbali karaa haddaan la fiirin cidda tiri qofka yidhi haddaan la fiirin qaa'ilka haddaan la fiirin runna waa aqbali karaa beenna waa aqbali karaa haddaan saafara zaydun zayd wuu safray runna waa noqon kartaa beenna way noqon karta soo ma haddaan idhaahdo qadima camrun camaraa soo galay camar waa yimi safarki waa ka yimi runna waa noqon kartaa beenna waa noqon saas darteeda qofka yidhi haddaad qofka moogta haddaad fiirido qofna warkiisa waa la rumayna midna waa la beeniya laakiin haddaan qaa'il kala fiirin hadalku waa aqbali karaa soo maa qofaa ku yidhi saafara maalan saafara zaydun amsi uu ku yidhi adna saakaad salaad subax zayd kula tukata maxaad dhihi kartaa kadabta soo ma laakiin fiiri qof hadduu ku yidhaahdo bictuka haadihi daar beenaad sheegta ma dhihi karto ee beenu meesha maba soo gashaba qiimahaas waan kaa siista iyo kaama siisan unbaa imaan karta inshaaa la yidhahda bictuka iyo wahabtuka iyo waa kaa kireeyey iyo dhammaan cuquudda maxaa la idhahdaa afcaashaas inshaa jumladan waa la maxtamala sidqa jumla khabariya l jumla khabariya waa jumla haddaan la fiirin qaa'ilka la dhihi karo waa run lana dhihi karo been jumlada marka xaala noqonaydaa insha ma noqon karto jumla inshaiya ma noqon karto maxaa shardiga inay noqoto jumla khabariya oo loola jeedo maxtamala sidqa walkadib oo muxtamilatin lisidqi walkadib wa yaqacu ismulxaalki waa dhacay jumlatan xaalu yahay jumladoo khabariyatin khabar loo nisbeeyey jumladaasoo murtabiatin ku xiran bilwaawi wa damiiri juml hadday khabar dhacdo jumladu waxay noqon kartaa horta ogow ismiye iyo ficliya hoos waa kaaga dhigaya wayaqacu xaalku waa dhacay jumlatan ismiyatan wa ficliyatan ah, jumladu ismiyana waa noqon kartaa xaalka dhacayda eh, ficliyana waa noqon kartaa jumla ismiye waa noqon kartaa jumla ficliyana waa noqon kartaa juml ismiye maxaa la idhaha jumle isim ka bilaabata mubtade iyo abar juml ficliya maxaa ladhaha juml ficil ka bilawta ficliya aacil ficliya na aacil marka jumlada qabarkan dhacaysa waxay noqon kartaa jumla ficliya waxay noqon kartaa jumla ismiya laakiin shardi maxaa ah raabid inay wadato sida jumlada khabarka dhacdaaba ay raabid laga maarmaan u tahay tanna waa raabid inay wadato wa yaqacu ismulxaalki waa dhacay jumlatan jumlo xaalu yahay jumladoo khabariyatan qabar loo nisbeeyey jumladaasoo murtabiatan xiran oo raabid wadata wey wa waa dhaca huwa ismulxaalkii jumlatan waa nasbisanta jumladoo khabariyatan khabar loo nasbiye jumladoo murtabiatan waa nasbisanta ku xiran bilwaawi wa damiiri raabidkii wuxuu noqon karaa wow iyo damiir wuxuu noqon karaa damiir keligiisa wuxuu noqon karaa wow keligeed saddexdiiu ku miaalina ayadoo raabidkii yahay wow iyo damiir naxwo kharajuu alam tara miyaadan arag ila ladiina kuwii kharajuu ka baxeen min diyaarihim guryahooda walxaalna baxeen hum ayagu uluufun kumanaan ay yihiin fiiri wahum uluufun humtu waa mubtada uluufun waa khabar jumladaasu maxay tahay waa jumla xaaliya aaway saaxiibulxaalkiina kharajuu faacilkeeda waawul jamacada wey raabit maxaa ah wowda iyo hum humtu waxay u laabanaa wowdaas kharaju ah, marka damiirna waa la socdaa wowna way haysataa laba raabidayba haysataaba waay aw bidamiiri ayadoo damiir ku xihan faqad oo kale ah damiir keligiisaa raabid u ah naxwo ihbiduu dega nebi aadam iyo xawaa iyo ibliis dega saddexdiinu bacdukum gabalkiin xaala caduwun col uu yahay libacdin gabalka kalena col u yahay dhulka taga ibliis iyo wixii raaca waa dhinac aadam iyo hawa iyo wixii raacana waa dhinac colaadaasa idinka dhaxayda dhulka taga jannada iyo meelahaan meel lagu dagaalamo maha goob dagaal maha goobta dagaalku waa dhulka dhulka aadam xagga ku soo kala bax qaybna ibliis ha raacdo hadhow jahanamaha u raacdo qaybna iyadoo iska saartay jannaha usoo laabato laakiin ka guura meeshaan xaggaa loo soo rara fiiri ihbiduu dega hoobta ka hoobta jannada amase mansilada sare ka dega bacdukum gebalkiin xaala caduwun col uu yahay libacdin gabalka kaluu col u yahay gadaal u tacalluuji jaar majruur hadda fiiri bacdukum waa mubtade khabarkiina waa caduw jumladaasu jumladaas ismiyada waa xaalo aw saaxibulxaalkiina ihbidu wowdeeda wey raabid yaa aho xira waxaa xiraya oo raabida kum kaaftaas maxaayl kaaftu sow xarfulkhidaab maaha ihbidu wawl jamaacadana sow khidaab maaha waxaa lala khidaaba ihbidu idinku dega khidaab marka damiirkaasaa raabida o bilwaaw ama wow keliya raabidka ay aana ow bilwaawiyay ku xihantahay jumladu oo wow keliya raabid noqonaa naxwo lain akalahu hadduu yuusuf cuno adhibu yeyda adhibu uubatada adhibu ey dibadeedka waxa weya dibigu waraado maaha ama dhurwaa waa bahal eyga u eg oo duurka ku nool ah, eyga lagama yaqaan ah, dadka gabal uuley ay yidhaahdaan qaar ka mida yey qaar ka mida uubato qaar ka mida eydibadeed kolleyda soomali kalena wuu jiraa hmm baalkaas hadda waa iska tilmaantaasaan ku fahma maahan anugu maanan arag weligey dad ka gabala marka ku qaldama dhurwaaga ku fasira waana qalad ah, dhurwaaga ama waraabaha waxaa la ihahda dabc a la ihahda dabc a la ihahda lain akalahu yuusuf hadduu cuno adibu yeygii walxaalna uu cuno naxnu anagu cusbatun jamaaco aan nahay hadda fiiri lain akalahu adibu dibiga ka xaale oo faacilka ah faacilka ka xaale oo ah adib jumladaas marka mubtadaha iyo qabarka waa naxnu oo mubtada iyo cusbatun jumladaasa ah xaalo dibi oo faacilka ka xaale yaa raabida wowda damiir kuma jiro wowdaasaa raabid oo isku xidhayda wowdaasaa raabid ah oo isku xidhayda waxaad fiiridaan tatima meel uu ku qabtayoo dambe wax yar oo faa'iidahan laga gudbi karina meeshaas aan ka akrina tatimatun ma aragtana fiiri meeshaas wuxuu ku yidhi qad culima waxaa laga ogaaday mimaakii dakaruuhu culummadu ay sheegeen fii hada albaabi baabkan anal xaala lahaa aqsaamun kaiira xaalada waxaa u sugnaaday aqsaam badan xaalada waxaa u sugnaaday aqsaam badan ilaa labiyo tobanuu sheegi rabaa labiyo tobankaasaan carabka marinayna insha allah alula almuntaila xaala muntaila maxay tahay macnaheeda waxaa loola jeedaa xaalada waxaan soo ogaanay waa mushtaq waa isim sifa tusa sifada ay tusaydaa sifo sugnaanayda maaha waa sifo guurguurayda sifooyinka gobol ka mida waa laazimaan sifana waa suushaa marna waa timaad marka xaaladu mar waxay noqona muntaila mid guurguurayda wlmuraadu macnaha looga jeedo bihaa muntailada hayru laazimatin waa sifo aan joogayn mar walba ee marmar suulaysa waa mid aan laazimayn lisaaxibihaa tusaale jaaa zaydunaa yimid raakiban xaal uu yahay zayd mid korsan korsanaanta ama rukuubku zayd ma laazima maya maru ka dega marka maxaan leenaha xaaladaas muntaila athaniya allaaim xaala laazima waa waصfi laazimaya saaxibulxaalkon weligiis uusan ka suulayn ah. waa waصfi uusan marnaba ka suulayn naxwo waa khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray daciifan xaalu yahay mid taag daran insaanku qawi miyuu noqona marna maya waa daciif mar walba cind allahi ati haye marka dacfigu waa wasfi insaanka laazima ahalia almaqsuda xaalo la yidha xaala maqsuda ayadaaba loo qastaaba jaaa zaydun zaydaa yimid daaxikan xaalu yahay mid qoslaya hadda inuu qoslayaaba laraba in la caddeeyo maqsuudku wuxuu yahay zayd hay-addu ku sugnaa in la caddeeyo waraabica almuwadiatu wاlmaqsudu maa bacdaha ayadu waa gogoldhig ee waxa loo qastaa waxa ka dambeeya xaaladu ayadu waa gogol dhig laakiin maxaa loo qastaa waxaa ka dambeeya naxw fatamaala malagii waa isku soo suureeyey lahaa maryamo binti cimraan basharan xaale uu yahay malagu bashar basharkoo sawiyan siman hadda sawiyintaa laga rabaa taasay gogol dhig u tahy alkhamisa almuqaarinatu fi zamaan xaalo oo saaxibulxaalka isku zaman ay yihiin muqaarina isku zamanba wey wahaadaakanu bacli waa zawjkaygii shaykan oday duqa xaale uu yahay xaaladan uu bacli yaho zawjkeeda yahay xaaladaasuu shayqna yahay saadisa almaxkiya maxkiya maxaa loola jeedaa waa maadiya waa shay horay u dhacay jaa zaydunaa yimid amsi shalay raakiban xaalu ahaa mid korsan arrin tagtaya laga xikaayoona raakiban xaaluu ahaa shalay maan haduye hadda maaha hadda waa ka degay daabadii raakiban xaal uu ahaa dheh markuu imaanayay mid korsan asaabica alxaala almuqadara xaala muqadara waa midda mustaqbalka soo socota fadkhuluuhaa jannada gala khaalidiina xaalaad ku waari doontaan hadda kadibaa laydiin qadaraan ku waaraydaan wey ey muqadariina kuwa loo qadaray xaalatiin alkhuluud bacda dukuulikum markaad gashaan ka gadaal ahaamina almubayina wa tusama waxaa lagu magacaaba almuasisa waa xaalo faa'iideynayda macno cusub oo aan ayada la'aanteed la faa'iidaysanayn wahiya latii laa yustafaadu macnaha ilaa biha waa xaalada aan macnaheeda la faa'iidaysayn ayada haddaan la sheegin muasisa macno cusubay tusee wey wahiya alqaaliba weliba waana xaalada midda ugu badan wajamiic amilai saabiqati saalixatun laha dhammaan amiladii soo hormartay ayaday u suubatay sida badan wey dhammaan maahan waa qaalibkeed naxw darabtu lisa tuugiyaan garaacay maktuufan xaalu yahay mid la gardaduubo gacmaha gadaal loo xiray hadda fiiri darabtu lisa tuugiyaan garaacay ma laga fahmaa inuu gacmaha ka xirnaa laga fahmi ma ilaa maktuufan la sheego macnaheeda la fahmi marka macno cusub ayay sheegeen ataasica almuakida xaala muakida macno cusub sheegime macnihii horay adkayna tusaale waa kana wa waa ku dirnay nabiga subanow linaasi dadkaan kuu dirnay haddii la yidhi dadkaan kuu dirnay inuu rasuul yahay soo lama cadayn rasuulan xaala tahay mid la diraya li ee horay caamilka laga fahmay arsalnaa laga fahmay in la diray arsalnaa laga fahmay rasuulantu waa adkaynay waa muakida iyo wa qowlihi tacaala walaa tacthaw ha fasahaadinina fi lardi dhexdiisa mufsidiina xaalatiin kuwii fasahaadina fiiri waa muakida macnihii caamilka laga fahmay adkayne iyo wa qowlihi tacaala la'aamana waa rumeeyey man axad dhammaantiis fi lardi dhulka ku sugan kulluhum dhammaan waa rumeeyeen jamiican dhammaan xaalayihin jamiican fiiri waa xaalo horaa loo faa'idaystay dhammaan inay rumeeyeen kul baa tuse mntuna waa tuse alcaashira almunfarida xaalo keligeeda hal ismulaal we hal ismulaal xaala munfarida wahiy qalil waa midda ugu badan wa jamiic amilati saabiqati saalixatun dhammaan intaan miaal soo sheegna hal xaalo soo maahayn hal xaalo wada ah ee laba xaal ama saddex xaalo isla socoto marna maanaan sheegin marka miaaladeeda taas xagga ugu laabo alxaadiyata cashar midda koob iyo tobnayd almutacadida xaalo badan hal saaxibulxaala waxaa laga xaalaynaa dhowr xaalo labaa isdabagele marka tanaa laba sii noqone marka fiir tanaa laba usii qaybsame mutacadidada xaalooyinka waxaan u akrinay shuraaxda xadiista tafsiirka intaad ku jirtaan magacyadaanaad arkaydaan muakida muasisa kada kada waxa weeyaan mutadaakila uh, mutaraadifa xaala mutaraadifa xaala mutadaakila waxaao dhan inaad maskaxda ku haydo ood hore ka fahamta haddii kale waxaadan fahmayn lama akri karo oo ku dhibtoone soo ma jeedid marka xaaladu hadday badantoo laba xaalaaba iska daba dhacday labay mid noqon kartaa iiri labadiiu kuu sheega wa hiya mutacadidadu qismaani waa laba qaybood mid saaxiiba mutaraadifa mid isfan gashay wa mutadaakila mid isdhex gashay maxaa loola jeedaa xaala mutaraadifa maxaase loola jeedaa xaala mutadaakila falmutaraadifatu naxw mutaraadifa waxaa loola jeedaa hadal kooban hal saaxibulxaala laga wada xaalayna waa intaas saaxibulxaalkeedu waa isku mid waa intaas haddii lu yidhaha mutaraadifa macnaheedu waa maxay hal saaxibulxaala laga wada xaalayna tusaale waa kana fiiri naxw jaa zaydunaa yimid raakiban xaal uu yahay mid gaadiid saaran ayuu zayd yimid mutabasiman xaal uu yahay midkii dhoolla cadaynayuu yimid marka fiiri raakiban iyo mutabasima waa isdabagaleen way isfan galeen halkaan ka wada xaalayna zayd markaas maxaan leenahay isku meel aan ka xaalaynay xaal mutaraadifa haye xaal mutadaakila marka fiiri isla ayadan ka dhigi karna ayadan ka dhigaynaa fiiri raakiban waxaan ka xaalaynaynaa zayd mutabasimanna raakiban faacilkeed ayad wa isdhex gelayna raakiban halkaan ka xaalaynaynaa zayd mutabasiman ism faacilkana raakiban waa ism faacil faacilkeedaan ka xaalaynayna saan ugu dhawaaqayna marka waan in la fahmo markaad ku dhawaaqayso maxaan leenna waxaan leenna jaaa zaydunaa yimid raakiban xaal u yahay mid gaadiid saaran ayuu yimid mutabasiman xaal u yahay kii dhoolla caddaynaya ayuu korsanaa gaadiidka raakiban faacilkeeda ka xaale ah. markii horena maxaa nidhi jaaa zaydunaa yimid raakiban xaal u yahay midkii korsan ayuu yimid mutabasiman xaaluu dhoolla caddayn ayuu yimid markii hore waxa wey zaydan ka wada xaalayna hadda waa isdhex gelayna mutadaakilan ka dhigayna jaaa zaydunaa yimid raakiban xaalu yahay mid gaadiid korsan ayuu yimid mutabasiman xaalu dhoolla caddaynayuu korsana raakiban faacilkeeda ka xale khalaas labiiyo toban ku haysata wallah subxana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina muxamed